بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله waxaynu ku guda jirnaa mutamarkeennii toddobiyo tobnaad maalintiisii saddexaad waxaan qaadan doonaa insha allah muxaadaradii shanaad ee maanta waxaa inoo geli doonaa muxaadaradaas oo ciwaankeeda u yahay jiilkii saxaabada eh, sheekheennii sheekh mustafe xaaji ismaaciil isaga ayaana eh, kusoo dhoweynayaa falyatafadal mashkuuran maajuuran biidni illah بسم الله الحمد لله asalaatu والسلام على رسول الله اللهم wafiqna لما تحبه وترضاه wbacd fasalaamu allahi calaykum waraxmatuhu wbarakaatu waxaa la doortay inaan ka warramo jiilu saxaaba facii saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa fac runtii culimmadu waxay dhahdeen jiil fariid waa fax ka gedisan nolosha dadkii soo maroo dhan walidalik baa culammada taariikhda rag ka mida waxay tilmaamaan jiilu saxaaba hortoodna wax la mida lama arag bay yidhaahdaan gadaashoodna wax la mida lama arag waxaana la tilmaamaya ilaa qiyaamu saacu uu dhacona cid la noocii inaanay soo maraynin jiilkani muxuu dadka kale kaga gedisan yahay koo waa jiil intiisa ugu badan tilmaamo ay ka siman yihiin le waa bulsho dhan oo tilmaamo ka siman hadday tahay caqiidadoodaoo saafiya hadday tahay dhaqankooda iyo akhlaaqdoodaoo dhammaystiran hadday tahay ammaanada diinta iyo siday u xambaareen ay u soo gudbiyeen hadday tahay qalbigooda iyo saafinimadiisa hadday tahay go-aan qaadashadooda iyo wanaagooda hadday tahay jihaadkay islaamka u galeen waa koox baa la yidhaahdaa halkay ka gaadhay diinta aan cidi ka gaadhin waxaa la yidhaahdaa kooxdaasi ama ummaddaasi saxaabada ahayd fardi ka mide eh, hadduu taariikhda kala soo maro qof ka midi eh. taariikhda wakhtigaa waa la buunbuunin lahaa jiilku qofkaasi la noolaa maalan cumar binulkhataab hadduu casri dambe soo bixi lahaa isagoo cumara ah, waxaa la hubaa in taariikhda ay tilmaamaan lahayd wakhtigii uu cumar dunida hogaaminayay isagoo aan saxaabi ahayn waxaa la mida bay leeyihin maalan dagaalyahanadu haddii khaalid soo bixi lahaa ama qacqaac ibnu camru soo bixi lahaa ama ragga la noocuu soo bixi lahaa idan waa koox ka gedisan bay leeyihiin dunida kooxaha soo maray oo dhan marka loo eego ballac ahaan intay tiradoodu leegtay iyo marka kor loo eego qimadooda inta ay gaadhsiisan tahay jiilu saxaaba muxuu ku mudan yahay markaa waxay yidhahdaan waa fac taariikhda ku suntan muxuu ku suntan yahay kow cinda almuslimiin qiimayn gaara buu leeyahy cinda culamaa'i taariikh qiimayn gaara buu leeyahy bale waxay culammadu leeyihiin cinda allahi subxaanahu wa tacaala buu qiimayn gaara leeyahy waa kooxda qura ee la tilmaami kara ilaahay agtiisa waxay ka yihiin dadka inta soo hadhoo dhan waxaad odhan kartaa axsabuhu walaa usakiihi cala allahi axada hebel waxaan u malaynaya waa nin fiican dadkaasi waa reer fiican jiilkaasi waa jiil fiican ilaahayna cidna u ammaani ma inaad odhanaysaa ama jiilu saxaaba kuwa maaha iyaga lama yidhaahdo walaa usakiihi cala allahi axadan jiilu saxaaba ilaahay baa taskiyeeyey waa kooxda qura inay dad fiican ahaayeen rabbu samaawaati waalardi uu ka markhaati kacay walidaalik maalan haddaynu tusaalayaal qaadanno ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay laqad radya allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara facalima ma fii quluubihim faanzla sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba ilahay wuxuu leeyahay ilaahay baa raalli ka noqday mu'miniintu markay geedka hoostiisa kugula beectamayeen dadkan la leeyay raallaa laga noqday ummadad intee leh kun iyo afar boqoloo nin ahaayeen kun iyo afar boqol oo saxaabo meel taagan ayaa ilaahay hadlaya subxaana wa tacaala markaasuu leeyay kuwaa ilaahay baa raalli ka noqday waa shahaada min allahi subxaana wa tacaala innagu dadka markaynu qiimaynayno waxaynu ku qiimaynaa muuqaalkiisa qofka ama cibaadadaynu ka aragno deeqda aynu ka aragno talafiicnida aynu ka aragno ama qulubtooda dadka ma ogin iyo waxa u qarsoon qoladan see ilaahay muxuu leeyahy calima maa fii quluubihim baa ilaahay leeyay iyaga maaha daahirkoodaba wax la qiimaynaya ilaahay wuxuu leeyahy waxaan ogahay waxa ku jira qalbiyadooda sidaa awgeed ba faanzala sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba waxaa la mida markaynu eegno fii suurati tawba ilahay wuxuu leeyahy laqad taaba allahu cala alnabiy wاlmuhaajiriina walansaar aladiina اtabacuuhu fi saacati اlcusrati min bacdi ma kaada yaziqu quluubu fariiqin minhum uma taaba calayhim inahu bihim ra'uufu raxiim ilaahay waa ka toobad aqbalay baa la leeyahy nebiga iyo muhaajiriintii iyo ansaartii raacay nebiga wakhtigii adkaaya cuslaa nebiga raacay wakhti ay u dhowaatay dadka barhkood quluubtoodu inay weecato oo dabeetana ilaahay sugay dadka caynkan lagu sifaynaya waa kuwa ma waa ghaswatu tabuuk raggii galay tabuuk yaa galay soddon kun maaha qof iyo laba iyo saddex iyo afar maaha waa talaatiina alf soddon kun ciidanoo meel galay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamaya kuwa ilaahay toobadooda waa aqbalay idan jiilkani ama facakani waxay dad oo dhan kaga gedisan yihiin baynu leenahay oo taariikhda ugu suntan yihiin waa dad miisaankooday alle ku leeyihiin agtiisaa la garanayaa maaha cinda albashar cinda allahi subxaana wa tacaala qiimaynta ay ku leeyihiin iyo waxay ka mudan yihin baa la garan karaa ama wixii iyaga ka dambeeyey waynu odhan karnaa dadkaasi dad fiican bay ahaayeen ilaahay baase xaqiiqadooda og adigu waad qiimayn kartaa qiimayntaada waxaad isku dududo waad tilmaamaysaa laakiin dee lama mid aha kuwa ilaahay iyo rasuulkiisii qiimeeyeen cid aad odhan karto jannay gelaysaa ma jirto dee kuwii ilaah iyo rasuulkiisu iyagoo dhulka kor socda layidhi jannaa galaysaan mooyaane sida ugeed ayaa axad culamaai taarikhma wuxuu yidhaahdaa jiilu saxaaba mustawahan sare waxay ku gaadheen baan u malaynayaa buu yidhi saddex sababood axad alculamaai lukhraanaysna wuxuu leeyahay anna saddex kaleaan u malaynaya bal aan wax ka tilmaamno waxa uu tilmaamayaa qoraaga kani sababta koowaad ee jiilkan ay dadka uga gadisan yihiin war horta dee waa ilaahay baa doortay buu leeyahay oo u doortay inay nebigiisa calayhi salaatu wasalaam u ahaadaan gargaarayaal ilaahay baa doortay oo u doortay buu leeyahay bacda rasuuliillaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam dadka ummadda diinta gaadhsiinaya inay noqdaan oo ilaahay wuxuu leeyay wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula dadna cadaabi mayno inaanu rasuul u soo dirra mooyaane nebi maxamedna waxaynu ognahay calayhi salaatu wasalaam saddex iyo lixdan jir markuu maraya inuu dhintay haddaa dadka dambe yaa u rasuul ah ilahayna wuxuu leey wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula ammaanadaasi waxaa qaaday saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam alasl alculamaau warihatu lambiyaa laakiin kuwa kani waa kuwii intay nebiga ka soo rareen calayhi salaatu wasalaam bini aadamka soo gaadhsiiyey waxaad garan kartaa cidda ilaahay ammaanadaa ku aaminay ee ciddii koowaadee nebi maxamed ka qaaday inaanay dad beenaalayaala iyo dad wax khiyaameeya iyo nooca kan inaanay marnaba noqonaynin sabab labaad bay tilmaamaan oo jiilkani ama facakani uu dadka kaleo dhan kaga gedisan yahy waxay yidhahdeen wuxuu kaga gedisan yahay taraakum alkhibraat bay yidhaahdaan waa fac ka khibrad gadisan dunida inteeda kale maxaynu uga jeednaa khibradda tan kow waxaynu leenahay waxay arkeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam innagu agteenna waxa ku weyn qofka muslimka intuu seexda yidhaahda nebigii baa riyo ku arka agteenna wuu ku weyn yahay nebigaana weyneeyey calayhi salaatu wasalaam oo tilmaamay shaydaanku iskuma kay matalo qofkii riyo igu arkaa wuxuu la mid yahay inuu i arkoo kale waman ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii faina ashayطaana laa yatamahalu fi suurati man ra'aanii fi lmanaami fasayaraanii fi lyaqda walaa yatamahalu shayطaanu bi man ra'aanii fi lmanaam fakaأnama ra'aanii fi lyaqda kulu hadihi alaxaadiid oo bukhaari warinayo waxa uu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ninka riyada igu arkaa ee ku arka sifadiisii uu lahaa waa sababta aynu u baranno shamaa'ilu moxamed calayhi salaatu wasalaam nebiga dherarkiisii iyo midabkiisii iyo ballaciisii iyo timihiisii iyo waxaasaa kutubalxadiis lagu dhigtaa maxaad u dhiganaysaa si aanu kaa qaldamin hadhow riyada markaad aragto haddaad calaa suuratihi ku aragto fa huwa huwa shaytaanku iskuma tamathulo ama haddaad dee nin madowo meel maraya aragto inaan rasuulka yahay waa la garanayaa ilaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin madow ma ahayn idan sifaadkiisii haddaad ku aragtay waxaad la mid tahay inaad aragto innaga markaa agteenna waxaa weyn ninka intuu seexdo ilaahay uu waafajiyo inuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam riyo ku arko ka waranka maalin walba toban jeer arkaya uu ka soo horbaxayay isagoo rumaysan oo muslima oo ilaahay yaqaana maalin walba ka soo horbaxaya ee xaqiiqatan u arkayay markaan leena xaqiiqatan u arkaya wax badan baa ku hoos ladhan mar kalean wax ka tilmaamay qodobka labaad waxaynu tilmaamaynaa ay saxaabadu dadka kaga gediseen waxay ahaayeen dad qur-aanka la nool eraygaa u fiirso innagu waxaynu maqalnaa asbaabi nusuul aayadda tani waxaaya waxaasaa dhaco waxaasay ku soo degtay waxaaya waxaasaa dhaco saasay ku soo degtay laakiin iyagu way la noolaayeen waxaad sawirataa gabadhii muslimadda ahayd ee odaygeedii muranku dhex maray ee uu dihaaray ee ilaahay u ashtakootay ee ilaahay ashtakadeedii ka soo jawaabay gabadhaasi qur-aankaa markaa akhriyayso siday u akhriyaysa iyaduu ku soo degay iyada ashtakada samaysay dabeetana ilaahay iyadu qadiyadeedii ka warramay qad samica allahu qawla alatii tujaajiluka fii zawjiha watashtaki ila allah wallahu yasmacu taxaawurakuma in allaha samiicun basiir gabadhaas maxay dareemaysaa markay qasam iyadu akhriyayso ay salaad ku tukanayso wuu kala gadisay adiga in lagaaga sheekeeyo gabadh bay ninkeedii qabteen dabeetana qur-aan baa ku soo degay iyo inay taagan tahay tii qur-aanku ku soo dego iyadoo akhriyayso oo iyadu ilaahay u ashtakootay oo dabeetana ashtakadeeda ilaahay aqbalay waxaa la yidhahdaa cumar binulkhataab oo iyo ciidan soconaya meel soo maray dabeetana islaam buu ku soo baxay islaantu wuu isla taagay markaasay wax u sheegtay warkiisii buu dhegaystay ayuu dhegaystay warkeedii markaasay ku yidhaahdeen xabasta naasa xabasta amiiru lmu'miniin bay leeay xabasta annaasa calaa hadihi alcajuusa dadkii ma habartan baad u joojisay yacni dadkii waxay necbaysteen dadkii dhammaaya soconaya islaan la hadalkeeda inuu cumar isu taagay cumar baa wuxuu ku yidhi waylak mag ogtiin tan tay tahay markaasaa la yidhi maya markaasuu yidhi waa tii ilaahay fawqa sabci samaawaat shtakedeeda ka aqbalay waa khawlata bintu thaclab buu leeyahy waa gabadhay ku soo degtay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha ay ku soo degtay ilaahay baan ku dhaartay buu leeyahy hadday ilaa iyo caawo ay tidhaahda taagnow salaad waxaan ahayn ugama dhaqaaqayna waan u taagnaan lahaa buu leeyahy yacni markaynu qur-aanka mafhuumka markaynu u dhigno qof walba ilaan qur-aankana meel cidlaa kuma soo degani raggan iyo dumarkan meesha joogo ku soo degay iyaga ama lagu saxayay ama lagu tawjiihinayay ama wax loogu tilmaamayay yasaluunaka can alanfaali qul alanfaalula waa kuwan taagan idan qur-aanka had adigu akhriyayso iyo ragguu ku soo degayee taagnaayee iyaga ilaahay ka warramayay isku dhadhan noqon maysaan isku sina u dareemi maysaan arrinka saddexaad ee uu sheekhaasi tilmaamaya waxa weeyaan ee nabigu calayhi salaatu wasalaam hayb badan iyo wax mucjisaada iyo kanbuu ka warramay innaga dee bacda sanad dheer oo culamaa culamaailxadiid ku soo arooriyeen markuu soo maro kutub soo maro caynkaasi wuu soo gaadhay warkaasaynu inagu maqalla laakiin iyagu way taagnaayeen waxay culammadu yidhaahdaan ama culammada baan kaa kaxeeyo nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo ilaahay u kacay subxaana wa tacaala oo ilaahay la hadlayo ayaa tolkii waxay caabudeen dibi dabeetana waxa la soo siiyay kitaab alwaax ku qoran waxa loo sheegoo ilaahay uga warramay nebi muuse dadkii inay caabudeen maxay dibi inay caabudeen wuu cadhoodo wuu soo noqday markuu laakiin arkay waaqicii nimankii muuminiinta uu ka tegayoo dib caabudaya markuu arkay looxaantii ilaahay wuxuu ku soo qoray uu situu dhulka ku dhuftay markaasay kala jabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam tacliiqiyo wuxuu yidhi laysa alkhabaru kalmucaayana buu nebigu yidhi warku aragtida la mid maaha buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam nebi muuse war baa loo sheegay dadkii way caabudeen dibi looxaantiisa uu iska sitay markaa ma jebinin laakiin markuu isa soo taagay indhaha saaray iyagoo hortiisa dibi ku caabudaya cadhad daraaddeed markaasuu looxii ka jabay markaasuu nebigu leeyahy laysa alkhabaru kal mucayana maxaan uga dan leenay markaa mucjisaadka laynooga warramayo waxo dhan way taagnaayeen inaga waxa laynoo sheegay inay quraysha iska hor yimaadeen nabigoo kaasoo dayaxa la kala dillaacay ka waran dayaxoo laba noqday ninkii taagnaa dayaxoo laba dhambala isagu labadiisa indhood ku arkayay ka waran ninkii taagnaa isagoo beershiyo boqorkii joogay uu la hadlay caamilkiisii yeman jooga oo uu ku yidhi ninbaa gobolladaada ka soo baxay aniga waraaqii soo diray waxaasi ma dhici kartee ii keen ee labada nin soo diray ee labadii nin nebi maxamed u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam iyagoo raba inay u sheegaan boqorkii kisra ku doonaya eena raac dabeetana wuxuu yidhi bal noqda oo ikaalaya aroorta way ku soo noqdeen markay subaxu u yimaadeen buu wuxuu ku yidhi kii idin soo diray ku noqda oo waxaa u sheegtaan ina rabbii qad qatala rabbahu leyla rabbiga inuu rabbigiisii xalay dilay kisrahay ku lahaa ka yaman la soo hadla yidhi waxaad kii yamaneed u sheegtaa xalaydan aan joogno aniga rabbigay inuu isaga rabbigiisii dilay boqorkii kisra nafsi leyla baa la dilay oo kisra dhintay ka warran ninka saxaabigee joogay ama saxaabada arkaysay nebi maxamed oo khudbadaynayo geed dhinaciisa taaganiyo ooyayo geed geedku ka hor khudbadayn jiray waagii hore intaan loo samaynin mimbarka oo ka dhinacooyayo ay maqlayaan dadku xaniin iljidic dhammaantood ay maqlayaan ka warran nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay dhex taagnaayeen oo intay biyo waayaan gacantiisa madibad yar u geliya weel yar biyaa gacanta u geliya oo dabeetana ay arkayaan farihiisoo biyo ka dareerayaan ku weysaysanaya siddeetan nin baa ka weysaysanaya mararka qaarkood saddex boqoloo nin baa ka cabay ama ka weysays ka warran yacni nimanka soo taagna waxaas nimanka soo taagnaa inay jibriil arkaan intuu nebiga u yimi oo su'aalo weydiiyay oo caynkan oo ay yidhaahdeen nin aanan hore u arki jirinoo caynkaasoo caynkaasaan markuu baxay uu nebigu ku yidhi ma garanayseen kan idinka tegey ay yidhaahdeen maya uu yidhi jibriiloo diinta idin baraya buu ahaa idan saxaabadaas dadka waxay kaga gadisnaayeen iyagu diintan bay la noolaayeen qaarkood iyagoo dhulka kor marayaa la yidhi janadaad gelaysaa dunidani intay cidhiidhi ku noqonaysaa ninka og inuu janno ku sii socdaa haddaad hubto caawa marka naftu kaa baxdo cirkan iyo dhulkan meel ka weyn inaad helayso tambariiskeedu kuuba dhandhami lahaa ma qiimo kula leeyihi ragga iyagoo halkan taagtaagan la yidhi jannaa leedihin jannaa gelaysaan oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la jooga idan ayuha alaxiba wuxuu sheekhaasi tilmaamaya uu leeyahay dadka kani waxay anfaci lahay doortay waxay ahaayeen fac qur-aanka la noolaaday iyo soo degistiisii waxay ahaayeen buu leeyahay fac dee alliya rasuulkiisu ka warrameen ina khayrakum qarnii buu nebi maxamed leeyahay dadba waxa u khayr badan qarnigayga kan uma aladiina yaluunahum waxau nebigu tilmaamaya laa tasubuu asxaabi war saxaabadayda wax ka sheegina war saxaabadayda ha maagina ilaahay baan ku dhaartee buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam buurta wuxudoo dahaba in leeg haddaa bixisaan mudkood waa laba sacab mud uu midkood bixiyey ama nisfu mud uu bixiyey gaadhi maysaan waayo nisfu mudkaasi diintan dhan baa ku kacday adugu haddaad maanta buur dahaba bixiso maxaad beddelaysaa diintan dhan ee ilaa qiyaamu saaca taagnaan doontaa mud iyo nusmud ay nimankani bixiyeen bay ku taagantah marka laga yimaado dhiiggoodii iyo naftoodii hantidooday ku taagantay hantidooduna waa maxay waxay ahaayeen mudi hadday qarniga noolaan lahaayeen waxaynu odhan lahayn waa dad caydhoo meel degane waxaa loo ururiyaynu inagoo odhan lahayn markaad noloshooda la sifeeyo siday ahayd saa daraaddeed jiilkaasi jiil mudan buu ahaa ilaahayna markuu leeya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas iyagaa marka hore lala hadlaya iyagaa kow ka ah waxaa kuugu filan in ilaahay qur-aanka ku leeyahy والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم kuwii soo horu maray ee horreeyey ee muhaajiriin iyo ansaar aha iyo wixii raacay ilaahay baa raalli ka noqday baa la yidhi iyaguna allay raali ka yihiin jannaa loo diyaariyay baa ilaahay uga markhaati kacaya ay ku waarayaan ka warran marka ilaahay quraanka ka warramaya iyagaa la leeyahy lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaguuna fadla min allah waridwaana waridwana وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أيها الأحبة وحلنا جيل كاس وجيل إلهي دورتي dadkana ka mudan madiin ahaanoo quday kaga mudayin maya taariikhda bini aadamkaa qiraysa inay yihiin dad ka gadisan nawciyaadkii dunida soo maray oo dhan waxbaan ka tilmaami haddaba islaamnimadu ma iyagoo quday ku xidhnayd macnaheed ma wax weeyaan ninkaa nebi maxamed aragi islaam ma taagi karayo ama diintu ma dhaqmayso maya halkay gaadheenun baan la gaadhi karina laakiin waa musul waa tilmaam la adeegsanayo oo qofku uu rabo inuu gaadho waa laga yaabaa fardi iyo laba iyo saddex gaadha inaad aragto laakiin bulsho bulshadii tiro leeg oo tayo leeg iyadu ma jirayso laakiin ilaahay nicmadiisu qof kii dadaalaa waa gaadhi karaa waxyaabaha qaarkood haddaba diinta tani looguma talagelin nolosha nebiga oo qura inay joogto waa garan karnaa qofku hadduu sheekhaaga wax kuu dhigay ku tababare ku tarayo uu noqdo nin deeqsiya oo wax kasta ku siiya uu noqdo nin geesiya oo dhibta markuu qabsada ku difaaca oo uu noqdo nin caqli badan oo waxaad u baahato kaala talin kara oo uu noqdo diin ninkuugu daray yacnii waxa la hubaa inaad u jeclaanayso si kama dambaysa waxaana la hubaa inuu kuu raadayn doono si khayru caadi ah waxaad u malaynaysaa ninka nebi maxamed sheekh uu ahaa markaa calayhi salaatu wasalaam saxaabadu dadba kii u geesisanaa u deeq badnaa u fiicnaa u talo roonaa u caynkana ilaahayba dadka ka dhex doortay ayaa dee macallinkoodiiya ayaa iyaga macallinkoodiiya tababarahoodiiya saase awgeed dadka inay ka gadisnaan doonaan waa masale macquul ah ilan sheekh u dhigma la heli maayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam laakiin taa macnaheedu ma aha inaan islaamnimada la soo celin karin inaan qur-aanka iyo sunnaha la dabaqi karin inaan xadkii ilaahay uu inoo dejiyey la gaari karin marnaba macnaheedu ma aha wa ilaa dee diintu may noqoteen diintii u dambaysay ilaa aakhiru zamaanka loogu talagalay haddaba waxaynu isweydiinaynaa markaynu ka nimaadna qimada sare aan nimaadna halkooda uga hooseeya waxa keenay inay halkaa hoos uga dhici waayaan maxay tahy waxay culammada qaar leeyihiin laba sababood ama saddex sababood baa keenay meeshan inay gaadhaan kow midi waxa weeyaan bay leeyihin masdaru talaqi xaggay wax ka qaadanayeen dadkaasi waxay wax ka qaateen il saafiya oo aan aje iyo dhooqo iyo dhibtoona lahayn il biyood oo saafiya macnaheedu ma waxa weeyaan wax kale aanay haysanin maya dunida falsafada waa yaaleen falsafadii xadaaraddii romaniskaa taallay xadaaraddii griigaa joogtay xadaaraddii bershiyanka xadaaraddii hindida xadaaraddii jiniiska dunidu ma ahayn saa dadka badhmoodayaan meel madoowo imkuunu iftay ma ahayn dunidu weligeed ba afkaartan iyo filosofyada maanta ugu waaweyne weli layna daba wadaa aristotle iyo malatin iyo kuwa la sheegaya dee warraggaa hore uun maaha kuwa iminka jooga dunida cuquul iyo afkaar iyo aaraa'iba way taalle laakiin nabi maxamed markuu rabaynayo wuxuu ku rabeeyey inay ilaahay keliya kala kulmaan laba wixii ku saabsan caqiido iyo values qiyam iyo tashriic inay rabbi kala kulmaan wixii maado iyo idaaraad iyo aqoon adduunye ku saabsanna bini aadamkuuu wadaagaayo inay aadanaha kale ka qaataan wixii la dheer yahay taasaa waxay keentay markay joogto masalada valyuga iyo caqaa'idda iyo sharaa'icda ku saabsan wuxuu nebigu arkay maalin cumar bnukhataab baa nin yahuudiya yidhi waa bal waraaqii soo qor kitaabkiina waxyaabaa waa wanaagsane ku qoran dabeetana waraaq buu mid u qoray riwaayaadka qaarkoodna waxay leeyiin waraaq buu helay cumar oo waraaq akhrisanaya buu nebigu arkay markaasuu yidhi waa maxay waxaad akhrinaysaa markaasuu wuxuu yidhi waa qoladan yuhuudeed kutubkoodii weeyaan wax ka mid a ah. amutahawikuuna fiiha buu nebigu ku yidhi oo adna miyaad wareersantay buu ku yidhi iyagu waan oga waa wareersan yihiine adna ma mutaxayir adna miyaad wareersantay buu ku yidhi waar waxaan idinla imi buu nebigu leeyahy baydaa'a naqiya diin baan idinla imi cad oo saafiya ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu yidhi hadduu nebi muuse noolaan lahaa kitaabkii towraad oo la qalqalday oo la inxiraafiyo iska dhaaf nebi muuse hadduu noolaan lahaayoo maanta joogi lahaa uma bannaanaateen inuu aniga ay raaco mooyaane wax kale buu nebigu leeyay calayh isalaatu wasalaam walidalik buu nebigu wuxuu tilmaamayaa nebi baa soo degi doona isaga dabadi nebiyullaahi ciise oo cirka la qabadsiyaa iman doona laakiin muxuu raaci doonaa sharciga nebi maxamed uu raacaya uma bannaana buu nebigu leeyahay hadduu xataa joogo muuse maa xalla lahu ila an yatabicanii aniga inuu iraaco mooyaane wax cid kale uma bannaanayn buu nebigu leeyahy alayh isalaatu wasalaam su-aashu waxay tahay markaa inagu xaggaynu wax ka qaadanaa manaahijteenna cilmiyeed iyo aqoomeed iyo xaggaynu ka keenna waxaynu leenahay haqaafaadkeennu waxaynu qur-aanka ka qaadanaaba yar waxa ugu badan waxaynu ka qaadanay maxay cid kalaynu ka qaadano reer bari iyo reer galbeed iyo thaqaafaadka dunida yaalla xadaaraadka kale iyo aqoontoodii waxaasaynu isku rarray haddaynu rabno markaa meeshoodiioo kale inaynu ku dhowaano waxaynu u baahanay manaahijteenna inaynu dib u safayno min aynana xaggaynu kala kulmaynaa diinka xaggaynu caqiidada ka qaadanaynaa xaggaynu valyuga ka qaadanaynaa waxaynu kaloo u baahanay xataa waxaynu akhrinayno xataa kuturaadka islaamiga ayaa tasfiya u baahan israa'iiliyaad badan iyo wax daciifa ah iyo khuraafaad badan baa la qoray xataa kaas baynu u baahanay inaynu hubinno inaynu hubinno oo ku hubinno ma yahay qur-aankii alla soo dejiyey tafsiirkiisani tafsiir saxa ma mayey waxaanaad sheegaysaa xadiidkii nebi maxamed oo saxiixa ma mayey mise wax wadaad iska sheegay idan awal khutwa aynuu u baahanay waxa weeyaan meeshaynu wax ka qaadanaynaa inay saafi noqoto aaniyan mar labaad waxaynu leenahay oo innagu meeshoodii u gaari weynay manhaju talaqiga kala gedisan iyagu waxa ay qaadanayeen waxay u qaadanayeen inuu yahay maxay camalkoodii yoomiga ahaa dadminis wuxuu ahaa tayntebilkii maalmeed ay ku dhaqmayeen sidaa awgeed iskumabay badin jirin waa kii laga warinayo inuu lahayo midkaayo toban aayadood baanu qaadanaa tobanka aayadood baanu xifdinaa oo macnahooda barannaa oo ku dhaqannaa markaasaanu nebiga soo noqonnaa calayhi salaatu wasalaam marka iyagu qaabkay waxu barteen wuxuu ahaa qaab camaliya waxaan uu baranayaa inuu nolosha ka mid noqdo practical noqdo innaguna badanaa waxaynu u barannaa qaab lilistimtaac iyo lithaqaafa macluumaadkaaga inaad biiri soo badisid in la yidhahdo waa doctor hebel iyo waa majister hebel buu qaatay iyo yacnii macluum garashadaadu iyo wax madaxaaga ku jira un inay bataan si awgeed waad soo fadhiisan dariska waad degaysan waad iska tegi waad soo fadhiisan waad degaysan haantaadaad dhaansan laakiin dhaqankaagu allah u sahlo waxaanaad guratay miyuu yahay mise tii tolkaa iyo reerkiinaad ku dhaqmaysaa tii dowladdiin iyo wixiinaad ku dhaqmaysaa tii bulshadiin iyo waxay weynaynayeen baad ku dhaqmaysaa mise waxaanaad barataad ku dhaqmaysaa thats the question inaga weli taagan haddiiba macluumadaad qaadatay macluumad saxa tahay practical ma isu beddeshaa iyaga macluumadooduna saafi bay ahayd oo nebi maxamed afkiisay ka qaadayeen calayhi salaatu wasalaam marka labaadna wuxuu ahaa manhajkoodu manhaju litanfiid talaqigoodu wuxuu ahaa inay fuliyaan midkoodna markaa awaamirta iskuma badinaynin waayo wuxuu arkayey wuxuu fulinaya inay tahay masalada saddexaad waxay ku tilmaamaan waxay idhahdeen iyaga iyo innagu waxaynu ku kala gedisannay iyagu qofkoodu markuu islaamo wixii ka horreeyoo dhan shakuu ka qabay saa daraaddeed wax kasta uu jaahiliyadiisii samayn jiray uu iska hubin jiray in islaamka la ogolaya inaan la ogolayn ilahay rasuulkiisa saas sax ma tahay saama la ogolaya innaguna wixiina waad baranaysaa waxaaga horena waad ku rarraanaysaa iyagu waxay leeyihin wuxuu ahaa koodu attakhalli qabla taxalli bay yidhaahdaan inuu iska rogo wuxuu sitay oo dhan inta aanu marada nadiiftaa gashan haddaad dhar cusub soo qaadato maxaad u baahantay haddaad maanta oo dhan soo shaqaynaysay oo aad xamaal ama waddada dhisaysay ama kan dee boodh iyo siiga midhan baa tahay laba dharoo cusub markaad soo iibsato ma adigoo waxaagii sitaad ku jufi mise horta intaad xamaamka gashaad intaad nadiifiso ayaad dharkaaga fiican xidhan doontaa lojigu wuxuu keenayaa intaad nadiifiso inaad maxay dharkaaga kala xidhato saasay ahaayeen dadminis markay islaamaan wixii hore ay haystay way ka tegayeen waxay u baxayeen inay qaataan waxa cusub ee diintu ay sheegaysay taasa waxay ka dhigtay jiil ama fac ama koox taariikhda bini aadamka mudnaan gaara ku leh tusaalayaal baan idin siinaya haddaba mudnaantooda tilmaamayay dunidaynu maanta joogno waxa la yaqaanaa ama sidii ibnu khalduun iyo ay qori jireen waxaa la ogyahay dadka xadaaraadka maadiga ee sarreeya leh inta badan inay dadka kale jebiyaan mantale u jebiyaan saxaabadii nebi maxamed waxay iyagu isu arkayeen maadaama macallinkooduna nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam warkay xambaarsayiin ay rumaysayeen inuu ilaahay toos uga yimi dadka inta hadhay inay iyagu macallin ugu yihiin baabkan waxay rumaysnaayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam afkiisa inay ka qaadeen warkan inaynu ilaahay ka yimi saa daraaddeed dadka inta kale waxay u arkayeen marka ay joogto valueska iyo caqaa'idda iyo sharciga markay joogto inay iyagu yihiin dadkii dunida waxbari lahaa markay see birta iyo maadada iyo waxa kala joogto inay dadka kala mid yihiin oo ay ka qaadanayaan markay muslimiintu dagaalada bilaabeen futuuxaadkoodii ayay bershiya istileen bershiya waa dowlad qadiim ah waa dowlad muddo soo jirtay waa dowladdii jebisay markaa dowladdii romaniska ahayd waa dowlad kaljar maamul leh oo kala dambayn leh oo ciidamo leh waa dowlad xadaaro leh oo haqaafo leh waa dowlad qaab maamul leh muslimiinta markii dagaalku cabaar socday ayay waxay damceen inay wadahadal la furo wada hadalkii waxay codsadeen in loo soo diro cid muslimiinta ka mido ah ay wada hadlaan ninkii boqorka markaa haystay ee ciidamadan hogaaminaya wuxuu ku talagalay nimankan inuu jabiyo maskax ahaan markaa meel buu goglay waxaa la dhigay kaarbadyada cascas dabeetana sariirtii boqortooyadana meel baa la dhigay sariirta boqortooyaduu fuulay saxaabi saddex saxaabi mid baa loo soo diray markaasuu la hadlay wuu noqday warbal mid kale isoo dir buu yidhi mid labaad baa loo soo diray wuu noqday warbal mid kale soo dir buu yidhi mid saddexaad baa loo soo diray saddex saxaabibaa kolba mid u yimi xudayfa iyo mughiirata bnu shucba iyo rabciy bnu caamir saddexdaba saddex qisoo cajiibu kala kulmay laakiin miduun baan u socdaa rabciy bnu caamir baa u yimi waa nin intaa dagaal ku soo jiray maryaha ilhaylan iska wata faras yaroo gaaban wata hubkiisii iska xidhan soo galay dabeetana waxay idhahdeen hubka dhig madaxda loolama tagee dee madaxda anigu uma imana isagaa ii yeedhay buu yidhi haddaan rabtaana sayidaan ugu tegay haddii kalena iska noqon waa loo sheego waxaa la yidhi ninkay saasuu leeyahy bal soo daaya buu yidhi wuu soo socday kaarbadku iskaga soo dul socday faraskiisi yaraa ee gaabnaa dabeetana barkin barkimooyinka ka miduu ku xidha dabeetana wuu u soo galay markuu u yimi ayuu ninkani wuxuu ka fakeraya wuxuu rabaa inuu mentali ninkan jabiyo war haddii maxaa idin soo saaray buu leeyahay haddii abaar iyo dhul aan waxba oolin iyo kanaa ka timaadeen xoolaannu idin siinaynaa waxan baanu idin qabanayna kan baanu idin qabanayna baa ee waddankiinni ku noqda buu u tilmaamaya marka maxaa idin soo saaray baa la weydiiyey ribciy ibnu caamir wuxuu leeyahay allahu ibtacaana linukhrija man shaءa min cibaadaة اlcibaadi ila cibaadaة اllahi waxdah wmin jawri اladyaani ila cadl اlislam wmin diiq اdunya ila sicati اdunya wاlaakhira wuxuu leeyahy ilaahay baana soo bixiyey waxaana rabbi noo soo bixiyey dadka cidduu doono inaanu ka saarno addoonsigay dadku is addoonsadaan oo freedom freehet dadka inaynu xorriyad u saarno dadka inay xor ka noqdaan bini aadamku inaanu is addoonsanin baana loo soo bixiyey buu yidhi ilaahayoo qudha in dadku addoommo u wada noqdo waxaan u soo baxnay buu yidhi inaannu dulmiga diimuhu dadka ku hayaan ka saarno cadaaladda islaamka u bixinno waxaanuu soo baxnay buu leeyahy cidhidhiga adduunya inaannu idinka saarno oo adduunyada ballaceeda iyo aakhirada ballaceeda idingeey nin kale cidhiidhi adduunyahan kaa saaraya laba goo yaryar buu sitaa iyo maxay fars yaroo gaaban u ustaa ninkuu cidhiidhiga adduunyo ka saarayaana waa ninka kan meel kasta gogladay laakiin wuxuu arkayaa bimanduurihi maca haada waxaasoo dhan uu haysto inuu cidhiidhi ku nooliyey marka waxaan kaa saarayaa buu leeyay cidhiidhiga adduun oo waxaan kuu saarayaa maxay ilaa sicatiha faariqa maadiga u dhaxeeya intuu leekaa laba masalaan idiin tilmaami midi waxa weeyaan axadu saxaaba qolaa daqiiq yaroo farsamaysan bay cununeen markaasaa wax la saxaabaa la weydiiyey sidaa u cuni jirteen idinku horta daqiiqda dabeetana wuxuu ku yidhi maa ra'aa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam annaqiya min xiina ibtacaahu allahu xataa qabada ilaahay rasuulkiisu daqiiqdan saafiga ah yacnii markii la tumay la farsameeyey deetana la shaandheeyey deetana budada qudha noqotay daqiiqdaa budadee keliya ah nebi maxamed ishiisaba ma saarin buu yidhi sidii ilaahay u soo diray taqiiq saafiyaba nebi maxamed ma arag markaasa waxay ku yidhaahdeen oo miyaydaan cahdigii nebiga munkhal haysan ba yidhi munkhalku waa shaandhada wax lagu shaandheeyo miyaydaan manakhil haysan baa la weydiiyey markaasuu wuxuu ku yidhi maa ra'aa rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam munkhala nebi shaandha ma arag hadda yar wax ka weyndaaya shaandhaba nebi maxamed ma arag ku yidhi markaasaa taabicigii wuxuu yidhi oo haddaa saa daqiiqda u cuni jirteen sideeba wuxuu u samaysan jirtay nimankii ninkule shaandhaba maanaan haysan jirin markaasuu wuxuu yidhi shaciirka intaanu tunno oo dabeetana haadinoo afuufno sidii reerbaadiyaheennuun fu intaanu nidhaahno ayuunbaa wixii baalina duulaan wixii soo hadhana waa sariid baanu ka dhigan jirno dee waa cuni jirnay buu ku yidhi yacnii raggan dunida sicadeeda dadka u sheegaya shaandhada daqiiqda lagu shaandhaysta maanana arag buu leeyahy alimaam ibnu jariir atabari wuxuu soo aroorinaya waxaa ka soo naqlinaya sheikh nadawi annadawi ba ibnu jariir atabari wuxuu ka soo naqlinayaa muslimiintu markay madaa'in furteen madaa'in waa caasimadii markaa looga talin jiray dowladdii bershiya lo odhan jiray caasimadda markay furteen gurigii boqortooyada qusuurta markay soo galeen dee wixii alaabta ka kaalay waxay arkeen buu yidhi daqiiq noocyaadkaas ah oo si khafiifa loo sameeyo meel saaran dabeetana manaadiil bay moodeen buu leey faraha iska mariyeen waa saxaabadii wuxuu tilmaamayaa yacnii faahashan farsamada lagu sameeyey inaan weligoodba arag saa daraaddeed in iyagu fara iska maris moodayeen wuxuuna fara iska maris maahae waa maxay waa cunno raggaa sidaa u soo galeen meeshaasi caynkaa ahayd haddana waxay rumaysanayen inay iyagu usaatidada yihiin inay iyagu kuwii mabaadi'da iyo caqaa'idda iyo diimaha sheegaya inay iyagu yihiin ama innaga maanta markaynu aragnay mucdiyaat alxadaara algharbiya technolojigan galbeedka yaalla waxaynu bilownay oo su aashan ay dib u noqotay sidee baynu manduumadeennii valueski qiyamkii iyo caqaa'iddiiy wixii aynu sharcigan iyo wixi aynu sidanoo dhan see baynu u waafajin karnaa tanoo u raacsiin karnaa innagu markaa iyaga wax bari mayno ee teeni baynu rabnaa inaynu idhaahno qiraa'a jadiida waxaynu u baahanay inaynu dib u akhrino oo muctiyaadka xadaariga ee maanta soconaya inaynu raacsiino naska sharciga inaynu waxoogaa tabriiraada u raadino meel kale ka saarno inaynu idhaahno nusuusta sharciga waa iska yaro adag tahay maqaasidaynu isticmaalayna maqaasidu shariica iyo almasaalix alcaama iyo waa baabkaasoo nusuusta ajdaada ah iyaga waa ma qaadan karayno waayo inagu qalbiyan baynu jabnay imbihaar baynugu dhacay nimankaa cirka qabtay waxaynu isiri wax walba cirkay ka joogaan maynan garanin inay bini aadam iyo inu xaggana kor u socon karaan xaggana hoos u socon karaan dhanna hoos buu dunidu u socotaa oo maanta dunida valueska iyo qiyamka iyo caqaa'iddu hoos bay u socdaan aqoon-yahanka dunida waaweyn in badan oo ka midaa ah isku waafaqsan in hoos loo socdo in hoos loo socdo laakiin technologigu kor buu socdaa technologigu aad buu kor ugu socdaa oo dee hadda waxay ka warramayaan dagaalada cusub ee dhowaan la rajaynaya in la galo inaan bini aadanba geli doonin haday dayaara iyo haday taangi tahay iyo hadday askari tahayba man mayd waxay un inay dagaalami doonaan dadku goobta tegi doonin dayaarada ku garaacaysaba waxa cidima wadato taangiga kaa dulboodaya cidima wadato madfaca soo dhacaya cidima wadato eh, askarigan xabadda soo riday waa raboto cidima wado technologygu halkaas inuu bini aadamku guryaha fadhfadhiyo cirkana ka dagaalamo wadan kalena aad dumisid gurigaagan aad fadhidid yes halkaas uu socdaa trendkaasuu socdaa ah wax walba in waxaynu ku naqaana ay iska bedelaan laakiin caqaa'idda iyo valueska iyo qiyamka iyo akhlaaqiyaadka iyo dhaqanku hoos buu sii socdaa bini aadamka iyo qiimayntiisu way sii lumaysaa waxba ha eegin dasaatiirta waxa ku qoran waxa lagu dhaqmaya eeg dasaatiirta waxa ku qoran bugaagta waxa ku qoran bay la mid yihiin wax waliba waxay usii socdaan hoos laakiin inagu materialka markaynu mumbahar ku noqonay inferiority complex baynugu dhacay waynu nafsiyan baynu u jabnay dabeetana inuu ceeb yahay waxaynu sidanay ah baynu dareennay ay su-aalaadka yurub la isweydiiya waxaa ka mid a ah, masquulaa ma ku tukan karaa iyo meelama yacni ceeb baad dareemaysaaba in lagu arko aad oo foorfoorarsanaya dee waa ka khajilaysaa waad ka khajilaysaa markaa ninka inuu salaad ilaahay u tukado ka khajilaya ma cid kale wax gaadhsiinaya ninka inuu ilaahay u tukado ay ku dhib tahay ka khajilsani ma cid kalu wax sheegi karaa ma cid kalu wax gaadhsiin karaya waxaynu u raadinaynaa qaciyaadtii sharciga ayaynu waxaynu u raadinaynaa tabriiraad kale iyo meel kaleo aynu ka bixin karno si kale aynu wax u dhigi karno soo duuduuba waxaynu leenahay waxay soo naqliyaan Eh, ibnu taymiya iyo ibn alqayim iyo kitaabadoodan ay nimanka kristankaa kula doodayaan ama diimooda kaga warramayaan iyagoo dooda qole la gelayo ay qolada yuhuudeed leeyihiin waxaanu ama ahlu kitaabku ay leeyihiin waxaanu ictiraafsanay maxamed inuu nebi ahaa laakiin dee nabi nebi aanu leenaha nebi carbeed buu ahaa yacni markay jabeen waxay qaateen inay aqbalaan xadaaradan dhan iyo dowladdan weyn iyo wax kani malaa nin beenaalaa dadkan dham ma daba socdaane hedee nidhaahna ninkani xaq buu ahaa laakiin wuxuu xaq u ahaa un carab buu ahaa nebaa carabta loo soo diraye annaguna kaayagii baanu haysanaynaa idinkuna kiina ummad kastoo jabtaa saasay u fakartaa waxaan isweydiinaynaa marka maxaa saxaabada ictizaaz maxaa nooleeyey waxa nooleeyey nabcigay ka cabbeen baa saafi ahaa waa marka koowaad ilaah iyo rasuulkiisay toos uga cabbeen waxay u sheegeen waa marka labaadee diintaay baranayeenba inay ku dhaqmaan u baranayeen waa marka saddexaadee waxaynu leenahay ilaah iyo rasuulkiisu waxay sheegaan bay yaqiin ahaan runu haysteen hal tusaale aan idin siiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay habeen maka ka qaaday dabeetana madiinaa la geeyey madiine maahae waxaa la geeyey bayt almaqdis bayt almaqdis baa laga dheelmiyo waxa la qabatiyey maxay cirka waa la soo celiyey wuu yimi qoraysh baa la kulantay haye bay dhahan bal saakana waran umuu sheegin tii sare ee wuxuu u sheegay tii soke wuxuu yidhi xalay baytulmaqdis baan togo ka soo noqda iyagu ku jeesjeesay yidhaaheen oo dadka ma u sheegi karaysaa haa buu yidhi waa la isugu yimi oo nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xalay maalinta maka laygeeyey bayt ilmaqdis baa ka soo noqday su-aalay weydiiyeenoo ilaahay baa sida tv-ga u hordhigay oo uu uga jawaabay waxaasoo dhan uma socdo abibakaroo meel joogaa loo tegey oo la rabo in lagu jeeseyso saaxiibkaa wuxuu maanta sheegtay ma ogtahay baa la yidhi markaasuu yidhi muxuu yidhi wuxuu yidhi xalay baa laygeeyey mako laygeeyey bayt ilmaqdiso haddana waa lay soo celiyey lain kaana qaalahu buu yidhi sidaa miyuu yidhi haba yidhaaheen hadday dhab tahay warkii naasi buu leeyahy hadday dhab tahay inuu yidhi run buu sheegay waayo cirkaa layga soo waxyooda abaan ka rumaystaa buu yidhi ma waxaanan ka rumaysanayn meel yaroo dhulka ku taallu ka soo noqday ayaan ka rumaysa waxaan ka rumaystaa buu leeyay cirka looga soo waxyoodo adna waxaad ka warramaysaa magaalo dhulka ku taalluu tegay oo ka soo noqday idan yaqiintaasay qabeen waxaan ku soo koobayaa markaa saxaabadu waa jiil taariikhda ku weyn islaamnimada ku weyn cinda allahi ku weyn nusuus qur-aan iyo xadiida ay sheegayaan in badanoo ka mid inay ahlu janno tahay ilaahay baana saa u doortay inay diintan xambaaraan heerkooda lama gaarhi kara laakiin diintan waxaa loogu talagalay ilaa qiyaami saaca inay jirto inay jirtaa waxay ku xidhan tahay inaynu sidii ay manhajka ula kulmeen ula kulanno waynu ilaahiyo rasuulkiisa toos uga qaadano waxaan kale lagu dheehay ee bariya galbeedba ka yimi ka daadino iyo inaynu ku dhaqanno oo fulino iyo inay siday iyaguba uga xuubsiibteen jaahiliyadoodii uga xuubsiibanno wixii aan diin ahayn oo ilaahay tiisa ku dhaqanno dee mar hadduu muuse soo fadhiistay intaasaan ku gabagabayn sala allahuma cala muxamedin wala alih wasaxbi wasalam walxamdu lilah rabbi alcaalamiin